بكر القوم إخواني هنا نور هنا عمل فخير كان وفاني بقرب هلولك اجتمعوا خيار القوم إخواني تواعدنا على لقياك يا من كنت ريحاني ففيك رأيت من أهوى بهم قد زاد إيماني تواعدنا على لقياك يا من كنت ريحاني ففيك رأيت من أهوى بهم قد زاد إيماني asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiinba meel walbood joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna toddobaadka iyo codkan saarta oo aad uga barateen idaacaddeenna maalin walba oo jimco ah halkani waa idaacadda islaamiga ee codkan saarta بنا كؤوس العلم منها زاد إيماني تمر بنا السنون وأنت دوما ظل إخواني فمركزنا سنقضي فيك وقتا ليس بالفاني ففيك سنمتطي خيلا إلى العلياء فرساني فمركزنا سنقضي فيك وقتا ومالي نموت معاه بشه هجريدو نتحي كودة بشه ذو الحجاية كنا أفر بقولي أفرتن كنا بيغن لبدا بشه أغسطو لبدا كنا ee sagaal tobanka waxaad si toosa inoogala socon kartaan bartaan ku leenahay internetka ee ah codkan saata blogsport com iyo sidoo kale janaladeena telegramka facebooka youtube-ka iyo twitter-ka barnaamijkeena toddobaadkan waxaad ku dhagaysan doontaan hadduu alla idmo wararka dowladda islaamiga kuwoodii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan tirakoobka guud ee howlgallada dowladda islaamiga wilaayooyinkeeda ka fulisay toddobaadkan xubinta taariikhda shuhadada oo aan ku soo qaadan doono taariikhdii abu abuusaama almaqrabi oo aan ka soo xiganayno buug uu qoray wasiirkii dagaalka ee dowladda islaamiga abuuxamsa almuhaajir allah ka wada aqbale qaybta ugu dambaysa barnaamijkeenana waxaan ku soo qaadan doonaa xubintii dardaaranka barnaamijka toddobaadka iyo codkan saarta waxaa iska kaashaday mu'asasada bariga afrika iyo idaacadda codkan saarta soo saarayaasha barnaamijka waa walaaladeen abudijaana soomaali iyo abu camaar albadawi daadihintuna waxaa igala qayb qaadan doonaa weriye saalim waamo dhanka farsamaduna hadda waa macalinka على نهج نمد خطا ونهج الحق رباني ونشعلها منافسة بتقوى الله خلاني على نهج نمد خطا ونهج الحق رباني haddaynu ku bilowno wararka dowladda islaamiga kuwoodii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan aynu ku bilowno wilaayada albaydaa allaha fadligii maalinnimadii talaadadii soddonkii bishii tagtay ee julaay mujaahidiinta khilaafada islaamiga ayaa waxa ay qarax miino la egteen xubno ka tirsan tandiimka riddada alqaacidada dawaahiri xilli ay ku sugnaayeen deegaanka diikalib asfal ee ku taal khayfa waxaana ku halaagsamay hal murtad halka mid kalena uu ku dhaawacmay allah ayaan weydiisanaynaa inuu soo dedejiyo halaagiisa bal haatanna dhanka iyo khuraasaan dilad iyo dhaawacyo loo geystay lix iyo toban ka tirsan murtadiinta dhaalibaan iyadoo fariisimo ay ku lahaayeen doora boorana lagala wareegay waafajin alle kadib tiro ka mid ah askarta khilaafada islaamiga ayaa waxa ay weerar ku qaadeen fariisimo ay murtadiinta daalibaan ku lahaayeen buurta sabiirgaar ee ku taal deegaanka suleymaan qayl ee gobolka tooraboora waxaana halkaa ku dhex maray iska horimaad socday dhowr saacadood kaasoo la isula adeegsaday hubabka noocyadiisa kala duwan mujaahidiinta ayaa u suura gashay allaha fadligii inay kala wareegaan dhowr difaac iyadoo lix iyo toban ka mid ah murtadiintana ay dalal iyo dhaawacyo u geysteen waxayna sidoo kale ka qabsadeen hub iyo rasaas kala duwan iyo agab ciidan allah ayaa ku mahadsan haatanna dhanka iyo wilaayada saynaa dilal iyo dhaawacyo loo geystay toban ka tirsan ciidanka riddada masar kadib markii qarax miino logula eegtay meel u dhow deegaanka rafax waafajin alle kadib mujaahidiinta khilaafada islaamiga ayaa waxa ay qarax miino la eegteen tiro ka tirsan ciidanka riddada masar xilli ay ku socdaalayeen meel u dhow barkontaroolka fooyaar ee ku yaala magaalada rafax iyagoo islamarkaana waxyeelo gaarsiiyey gaari nuuca koojaarka loo yaqaan oo ay wateen waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday toban murtadiin allah ayaa ku mahadsan bal haatanna dhanka iyo wilaayada galbeedka afrika afartan ka tirsan ciidanka nigeria oo dilal iyo dhaawacyo loogu geystay laba weerar oo ay maalinnimadii talaadadii dagaalyahanada dowladda islaamiga ku qaadeen waqooyiga nigeria waafajin alle kadib askarta khilaafada islaamiga ayaa waxa ay maalinimadii talaadadii weerar ku qaadeen fariisin ay ciidanka kufaarta iyo murtadiinta nigeriya ku lahaayeen degmada bansheeg ee ka mid ah gobolka borno waxaana halkaa ku dhex maray iska horeemaha laysula adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan weerarkan isxabadaynta oo socday muddo dhowr saacadood ah ayaa waxaa dhimasho loogaga tegay ku dhowaad shan iyo toban murtadiin iyo gaalo isugu jira halka kuwa kalena la dhaawacay mujaahidiinta ayaa sidoo kale waxa ay gubeen xaruntii ciidamadan ka carareen iyagoo islamarkaana kasoo soo hub iyo rasaas aad u tiro badan islamarkaana waxa ay si nabada ah ugu soo laabteen goobahoodii iyagoo badqaba allaha fadligii islamaalinimadii talaadadii soddonkii bishii tagtay ee julaay askarta khilaafada islaamiga ayaa waxa ay weerar ku qaadeen harun ay isugu yimaadeen ciidamada murtadiinta nigeria ee ku taal tuulada mayl afar ee dhacda gobolka boorno waxaana halkaa ku dhex maray iska horimaad socday dhowr saacadood kaasoo la isula adeegsaday hubabka noocyadiisa kala duwan waxaana ku halaagsamay in ka badan shan iyo toban murtadiin halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen mujaahidiinta ayaana weerarkaas sidoo kale ka soo qaniimaystay hub iyo rasaas kala duwan waxayna si nabadda ah ugu soo laabteen goobahoodii allah ayaa ku mahadsan bal haatanna dhanka iyo wilaayada bariga aasiya saddex iyo labaatan ka tirsan ciidanka gaalada filibiin oo lagu dilay jasiiradda mindanao waafajin alle kadib geesiyaasha khilaafada islaamiga wilaayadeeda filibiin ayaa waxa uu iskahorimaad aad u daran kula dhex maray xubno ka tirsan ciidanka gaalada filibiin xilli ay ku sugnaayeen jasiiradda mindanao waxaa halkaa ku dhex maray iskahorimaad la adeegsaday hubabka noocyadiisa kala duwan taasoo ka dhalatay halaag ka soo gaaray toban ka mid a ah gaaladii halkaa kula dagaalamayeen waxaa xusid mudan in koox ka tirsan ciidanka filibiin ay halayshay duqayn ka timid diyaarad ay leeyihiin oo loo waday mujaahidiinta allah mahadii duqayntan ayaa ku halaagsamay saddex iyo toban ka mid a ah gaaladii ciidanka filibiin oo la dagaalamayay mujaahidiinta allah ayaa ku mahadsan ugu dambayntiina dhanka iyo wilaayada ciraaq gaal ahaan dayaala ku dhowaad labaatan xubnood oo ka tirsan asaayiish iyo waxa ay ugu yeereen argagixiso la dirirka ayaa dilal iyo dhaawacyo loogu geystay silsilado weerar ah oo ay dagaalyahanada dowladda islaamiga ka fuliyeen wilaayadeeda dayaala waxaa dilal iyo dhaawacyo loo geystay labaatan ka tirsan asaayiish iyo waxa ay ugu yeereen kooxda argagixiso la dirirka oo ay ka mid yihiin saraakiilka dib weerar ay dagaalyahanada dowladda islaamiga ku qaadeen waqooyiga bari ee dayaala ilawareed ciidan oo u waramayey wakaalada wararka caalamiga acmaaq ah. ayaa sheegay in dagaalyahanada dowladda islaamiga ay qoryaha meelaha fogfog wax ka togta ku dileen laba xubno oo ka tirsan waxa ay ugu yeereen xoogaga amniga ee taabacsan xukuumadda gobolka kurdistaan ee loo yaqaan asaayiish waxaa sidoo kale la dhaawacay mid saddexa axad kadib markii rasaas lala eegtay xilli uu ku sugnaa degmada koljo ee ku yaal baadiyaha kolaar ilowareedka ayaa intaa ku dareeya in goobta dilka ka dhacay ay soo gaareen xubno ka tirsan waxa ay ugu yeereen xoogaga argagixiso la dirirka taasoo dagaalyahanada dowladda islaamiga ay fursad u siisay inay qarax la eegtaan waxaana halkaa ku dhintay asaamam jalaal oo ahaa madaxii argagixiso la dirirka baadiyaha kolaar iyo sarakaal kale oo darajadiisu ahayd kabtan iyadoo islamarkaana laga burburiyey gaarigii ay wateen sidoo kale dagaal deegaanada dowladda islaamiga ayaa isla maalintaa siddeed iyo toban madaafiicda hoobiyaha ku garaacay guryo ku yaalay degmada kolja oo ay deganaayeen xubno ka tirsan xoogaga asaayiishta iyo bashmargaha iyo kuwo kale oo gacansaar la lahaa waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawacyo halka mid ka mid ahina uu ahaa sarkaal darajadiisu ahayd korneel ilawareedka ayaa xaqiijiyey in weeraradan ka dhacay baadiyaha kolaar ee gobolka dayaala ay dhimasho iyo dhaawacyo ku noqdeen in ka badan labaatan xubnood waxaana sidoo kale ka dhashay khasaaro hantiyadeed oo aad u weyn allah ayaa ku mahadsan intaa waxaa inooga eg wararkii dowladda islaamiga kuwoodii ugu doorkaroonaa toddobaadkan bal haatanna aynu eegno howlgallada tirakoobka guud oo ay toddobaadkan wilaayooyinka dowladda islaamiga ka fuliyeen daafaha caalamka allaha mahadii weeraryahanada dowladda islaamiga ayaa toddobaadkan qaaday laba-iyo toddobaatan howlgalo waxayna dhimasho iyo dhaawacyo u geysteen laba boqol iyo kow iyo afartan cadowga alle oo kale ah boqol iyo laba-iyo toddobaatan murtadiin saddex iyo soddon raafido iyo nuseeriyiin soddon saliibiyiin ama kirishtaan iyo lix isugu jira saraakiil iyo hogaamiyeyaal allah waxaan uga baryaynaa inuu cadaabtiisa ku fogeeyo dhanka kale mujaahidiinta khilaafada islaamiga ayaa gubay toddobaadkan lix boos oo isugu jira beero iyo guryo oo ay lahaayeen cadowga alleh dhanka kale guutada qaraxyada ayaa burbur iyo waxyeello u geystay toddobaadkan sagaal iyo toban gawaarida dagaalka oo ay lahaayeen cadowga alleh sidoo kale xoogaga militariga dowladda islaamiga ayaa cagta mariyey hal xero oo ay ku dhuumaalaysanayeen ciidanka aflacariyiinta gaalada allah ayaa ku mahadsan ugu dambayntiina haddaan ku soo gebagabayno saddexda wilaayo ee ugu howlgalka badnaa toddobaadkan allaama haddii kaalinta koowaad waxaa gashay wilaayada ciraaq waxaa xigtay oo kaalinta labaad gashay wilaayada shaam halka kaalinta saddexaadna ay gashay wilaayada khuraasaan allah ayaa ku mahadsan walaalayaal intaa waxaynoo eg wararkii dowladda islaamiga kuwoodii ugu door karoonaa toddobaadkan iyo tirikoobka howlgallada guud ee wilaayooyinka dowladda islaamiga fulisay toddobaadkan haatanna ku soo dhowaada xubintii taariikhda shuhadada iyo walaalkeen saalim waamo سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها سل اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها سل الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها سل اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها سلوا روما وقيصرها سلوا فرسا وكسراها سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سرايا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عز وجل أي أسبناتي محض وإيلا عربت الدنبه كوا كدور سدي سغا دولي إيلدنان عربت الدنبه وحي وهاتي قالada iyo kuwa raacay wadadooda nabadgelyo naxariis korkiisa ahaato imaamkii mujaahidiinta moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa silsilad ay ku qoran yihiin qaar ka mid a geesiyadii samaankan aynu nool nahay kuwaa oo ku qoray taariikhdooda qalin lagu riiqay qabdiisa dhiig kuwaa oo dhadhansiiyey kufaarta amerikaanka iyo xulafadooda gudaha ciraaq cadaab adduun midii uga garnayd intaa kadib kitaabka aan ka soo xiganayno qisooyinkan waxaa qoray wasiirka dagaalka abu xamza almuhaajir allaha ka aqbalo kitaabkaas oo magaciisu uu ku waqlalay aclaamu shuhadaa kaa oo looga hadlayo qisooyinka rag hadalkooda iyo ficilkooda iswaafaqeen abu usaama almaqribi buurta aamusan qalbigan nadiifka iyo iimaankan dhabta ah hal abuurka muuqda wuxuu ahaa mid aan jeclaa abu usaama mid hadalkiisu yaryahay inta badan iska aamusa uu yaryahay dhexgelkiisu waxaa wanaagsanaaday gomnidiisa xusuustiisa ay tahay qur-aanka alle iyo isaga waxaa u ahaatay dhexdooda sir wuxuu ka soo jeedaa dhulka maqrib waqooyigiisa fog magaalada danja wuxuu ahaa dhallinyaro maraya cimriga xilliga uu u ubaxa yahay wuxuu ahaa labaatan iyo lix jir wuxuu sii gelaya labaatan iyo jir aabihii wuxuu iska lahaa maqaayad taa oo dakhli ahaan ka soo xaroon jirtay bishii saddex kun oo doolar wuxuu iibsaday dhul wuuna guursaday intuusan soo aadin dhulka jihaadka toddoba sano ka hor balse waxba carur ah looma dhalin wuxuu ku daalay akhrinta jihaadka iyo cisigiisa kadibna uusan ka falcelinayn walaalkeen wuxuu go'aansaday inuu tago mid ka mid ah saaxaadka ama fagaarayaasha jihaadka iyo cisiga balse ma garanayn cid gaarsiisa iyo saaxiib ku saacida una raacda wuxuu iibiyey qayb ka mida dhulkiisa wuxuuna u goystay safarkiisa mid ka mida dowladaha carabta xilligaa uu go'aansaday inuu safro isagoo dhiggiisu yahay casaa rabbii an yahdiyanii sawaa'a asabiil la yaab waxaa u timid hooyadii iyo xaaskiisa kuwa ugu bishaaraynaya arrin uu in muddooyin sannada ah uu rajaynayay maqalkeeda inuu maqlo waxayna ahayd in xaaskiisa ay uur ahayd oo uur ay yeelatay waxaa ka soo daadatay ilin farxadeed kadibna naftiisa ayuu si hoose ku yidhi war hooggaagee tani waa bale bilowgeeda baradoo qaado go'aankaagii aad go'satay iskana jir inaad dib u inkaarsato adigoo nimco helay wuxuu qaatay go-aankiisa safirkiisii ayuuna u diyaar garoobay wuxuuna u safray waddankii uu rabay cidnana kama garanayn cidnana lama socon wuxuu marba masjid tagaa oo una fadhiisto gudihiisa si uu u badiyo ducada alleh dartiisana ilin uga daadato si uu rabbi ugu sahlo inuu helo cid gaarsiisa wadada ka mid ah waddo ka mid a ah waddooyinka jihaadka xilli ka mid a ah xilliyada ayuu wuxuu maqlay dhallinyaro ku hadlaya lahjadiisa wuu gartay aamusnaantooda iyo maladiisa inay yihiin mujaahidiin ama kuwa waddadaas kusii jihaysan way u rumowday wuxuu malaynayay waxayna ku caawiyeen inay keenaan bilaad uraafidayn ama ciraaq xilligana guutada amiirkeeda waxaa ahaa abuu khabaab alfalastiini allah u naxariiste geesigan shahiidka ah waxaa laga yaabaa qisadiisa inaan marka xigto soo qaadanno guntadii ayaa soo gaartay guriga aan degnay habeen ka mid a ah habeenada quruxda badan waan fadhinay waxaan is-xusuusinay baycooyinka waxaan isxusuusinay saxaabigii jaliilka ahaa cikrama ibni abijahl markuu bayco geeri ah kula galay saxaabta dagaalkii yarmuug gacmaheenna ayaan isku soo duwannay waxaan ku beeca galnay geeri inaan waddada alle ku jiheedno waxaa timid xilligii oofinta ballanta waxaana laga dalbaday inaan howlgal ka fulino dhismaha qaramada midoobe halkaa oo bil ka hor duulaan lagu qaaday balse weliba aysan ka suulin in la weeraro shaqaalaha goobta ka shaqeeya ayaa gaaraya ku dhowaad boqol qof waxayna isku badbedelaan shaqaalaha u adeega mursajiinta booliska waxaa soo idlaatay ku noqnoqoshadii goobta iyo qaabkii loo weerari lahaa iyo gaari nooca loo isticmaali kara iyo tanka qaraxa ee loo baahan yahay iyo waddada ka fog meesha lagu insixaabi karo ama dib loogu goran karo hadhow iyo wixii la midka ah abu usaama wuxuu ahaa kuwa ugu waqabka badan hawsha uguna dadejinta badan in howlgalka la fuliyo sida ugu dhaqsiyaha badan wuxuu walaalka nagu kalifay inaan la hadalno ciddiisa markii aan wacnay ehelkiisa hooyadii ayaa inoogu bishaaraysay in wiil loo dhalay kaa oo loo bixiyey magaciisa usaama isagoo lagu samaynayo hogaankii ahlusuna waljamaaca oo laga wado binulaadin waxaan aaday gurigii uu ku sugnaa abu usaama iyadoo oo ay maskaxda ka guuxayso maskaxdiisa ka guuxaysa asluubta iyo qaabka loo fulin lahaa howlgalka waxaana gooni la noqday walaalkii waxaana u sheegay in loo doorto inuu noqdo ciddii fulin lahayd howlgalka camaliya istishaadiya farxad ayuu la booday wuuna qoslay wuxuuna ii dardaarmay inaan cidno la wadaagin arrinkaa oo ka mid a ah dhalinta uuna sir ahaado u dhexeeya isaga iyo aniga ilaa uu ka fulinayo wuuna ballanqaaday waxaan galnay gudaha waxaan la fadhiisanay dhallinyarada markaa kadib ayaan meesha ka sheegay bishaaradii dhalashada wiilkiisa usaama anigoo isdhahaya intaan sheegin subxaana allah sidee ugu sheegtaa aniga oo wax yar daqiiqada ka hor ka hadlaya walaalka istishaadigiisa waana go'aansaday aniga oo alle kaalmaysanaya kadibna waan u bishaareeyey wuu farxay kadibna gooni ayuu ila noqday wuxuuna eray ahaan ii yidhi markaan soo kacay ilaa hadda waan farxsanaa waxaan ogaa in arrin lagu farxayo ay imaan doonto alla baan ku dhaartay mar labaadna ku dhaaranaya midkii hore ayaan ka jeclahay midkii dambe waxaa timid maalintii la fulin laha howlgalka waxaan keenay gurigayga si uu uga soo fogaado walaalaha kale habeenka howlgalka la fulinayo habeenkii rabbigiisa ayuu qaabilay isagoo dukanaya baryayana misena oynaya waxaan fadhiistay gadaashiisa aniga oo indhaa indhaha ka buuxsanaya isaga markaa ayaan ku dhahay iyadoo xilliga uu sii maraya saddexda habeennimo saamow wax yar raaxayso jiifa in yar wuu jiiftay hurdama aysan ka soo dhicin wejigiisa ayaan fiiriyey waaba sidii wallaahi ka qurux badan bay birbirqaysaa farxad daraadeed qalinkayga ayaan qabsaday waan fadhiistay anigoo qorayo isagana fiirinaya gabaygan anigoo kaashanaya nafteyda iyo intaan luuqadda ka garanayo callamanii ya shahiid callamanii ya shahiid callamanii kayfa akuunu shahiida callamanii kayfa amuutu xamiida callamanii kayfa adiinu lirabbii adacu اdunyaa hunaaka baciida علمني كيف أودع أهلي جلدا صبورا كالجبال صمودا علمني كيف أعوف بني ردا طريا في الحياة جديدا أذر الأحبة للرحيم يقينا أغير الرحيم من يعين وليدا فقل لي بربك يا شهيد معلما أكنت يوما للحياة مريدا مريدا وقل لي بربك يا حبيب مبشرا ماذا رأيت للشهيد حصيدا wajhuka nuurun layamallu naadiruhu faqawluka qawluka xaqun waddaliilu shahiida suntuka fikrun laa tuxibu safaasifa hazluka jiddun fi lumuuri baciida faarqaduu khaya qariiratu ajfaanuk laa khawfun calayka bacdun akiida oo gabaygaas buu mariyey subaxii waxay ahayd go-aanku inaan raaco aniga si aan u soo kormeerno mar kale goobta intaan la irin kahor miyay wax iska bedelin waxaan ku dhahay saamu qaado qamiiskan uu kugu qurxon yahay iskana siib qamiiskan hadafkayga wuxuu ahaa inuu asbaabta ila qaato bidca ma aha insha allah waxaan aadnay goobta markaan aragnay cadowga uu kordhiyey isbaarooyinka goobta markaa ayaan ku yidhi miyaysan kaa horjoogsanayn inaad gasho markaa buu igu yidhi maya aniga alxamdu lilaah si fudud ayaan ku marayaa waxaan ku dheeraaday inaan alle xusuusiyo goobta inay tahay goobtii guusha waxaan kula kartamay inuu qaato wuxuu gartay waxaan doonayaa inuu yahay inaan maqlo kelimaad iyo xasilasa wuxuu igu yidhi kelimaad aan ku tago wuxuu yidhi ogow sheekhow haddii ay geeridu halkaa tahay wuxuu ii tilmaamayaa dhagax horteeda ahaa oo aan awoodin inaan gaaro ilaa gurguurisho maahe waan u gurguurin lahaa wuu ii xasilay kadibna waan laabannay waxaan ku wareejiyey arooskiisii oo laga wada micnaa gaarigii istishhaadiga wuxuuna socday horteeda aniga gadaashiisa ayaan gaari ka soo waday maalintaa waxay ahayd maalin saxmad badan wuxuu abu usaama u waday gaariga sidii inuu la tartamayo oo kale gawaarida si inuu doonayo inuu noqdo midka ugu horeeya oo guulaysan doona ama ku guulaysto tartanka waan awoodi waayey inaan nafteeda celiyo ilinta ayaa iga soo qubatay waan joojiyey gaarigayga wuuna iga sii fogaaday wuxuuna usii dhowaaday goobta hadafkiisu ahaa si uu u hoojiyo quluubta mujrimiinta waxaan marka mar kale waxaan meel kore ka arkay cirkoo iskusii shareeraya hulac dab ah oo ugu yaraan labaatan mitir ah iyadoo ay la socoto dhawaaq dhagaa xeraya wuxuu ku diray meesha kontan gaalo ah oo allay rasuulkiisa dagaal kula jiray allah kuu naxariisto abu usaamow waxaa hartay inaan ku daro qisada abu usaama xaqiiqdii wuxuu diyaariyey naftiisa wuxuuna bixiyey xitaa qarashka gaariga uu howlgalka ku fuliyey wuxuuna ka bixiyey maalkiisa u gaarka ah wuxuu bixiyey naftiisa iyo maalkiisa waxna kama uusan soo celin taanina waa qaabka tanina waa qaabka ugu sarraysa ee shahaadada allahu akbar ilaahu sidaa naga yeela aamiin waad mahadsantihiin dhegaystayaal wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mahadsanid saalim waama walaalayaal waxaynu soo gaadhnay qeybaha dambe ee barnaamijkeena waxaan idinku wareejin doonaa dhanka iyo farsamada walaalkeena abu usaama oo inoo sii dayn doona xubintii dardaaranka tani intaan barnaamij midkan oo kale ku kulmi doono toddobaadka dambe hadduu alla idmo waxaynu idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروقا وعودا دروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا وسودا نسورا وسودا أتينا أتينا سيولا جنودا مضينا مضينا وفودا وفودا هدمنا الحصون ردمنا الحدود صدمنا المنون أيها المسلمون أيها المؤمنون رغم التحالف والتكالب فالشرع بفضل الله غالب هم يتحالفون ودولتنا تبقى هم يتحالفون ودولتنا تبقى ويشتد عودها ويقوى هم يتآزرون ودولتنا تتمدد والبيعات بفضل الله تتوالى وتتجدد الله أكبر الله أكبر دولتنا جيشها بالله يقوى دولتنا جيشها بالله يقوى ويزداد نوره بالتقوى جيش أحال الله به حصون النصيرية دمارا جيش أشعل في مدرعات الرافضة نارا جيش أرعب زئير أسوده على بعد المسافة الكافرين وأهل العمالة المرتدين حتى أصبح جيش العدو يخلي مقراته إذا علم أن جيش الخلافة آته جيش شن بفضل الله وكرمه على الحكومة الصفوية سلسلة حملات دموية أسماها صليل الصوارم تسمى أبطاله صوارمهم فاحتزوا بها رؤوس المرتدين وصهروا بالمفخخات أجساد العسكريين فمزقوا بالعبوات وأفجعوا بالمداهمات صناديد الكفر وعملائهم الله أكبر عمليات نوعية صدى طاشت منها عقول الصفوية الله أكبر ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وهذه رسالة نرسلها لكل كافر ومرتد لكل كافر وعميل ومنافق وزنديق نسطرها لهم بدماء الشهداء من القادة والجند الأوفياء نقول لهم فيها نقول لهم فيها قولا لنقرعن به أسماعهم ولنزلزلن به أركانهم نقول لهم واعتمادنا على الله نقول لهم ويقيننا بالله دولة الإسلام باقية الله باقية لأنها لم تقم على المجاملات والمداهنات بل قامت على البينات الواضحات باقية لأنها أخرجت بدعوتها الأمة من ظلمات الشرك والضلالة إلى نور التوحيد والهداية باقية لأنها قامت على العدل فأمضت حكم الله على الجميع فلم تفرق بين أمير ومأمور وشريف ووضيع باقية لأنها لم تكن في يوم من الأيام تقول ما لا تفعل بل كانت تقول وتسطر لأقوالها بطولات سيتغنى التاريخ بها باقية لأنها لم تقف على مشهد من مشاهد الشرك لأنها لم تقف على مشهد من مشاهد الشرك والضلالة إلا ساوته بالأرض استجابة لله ورسوله باقية لأنها لم تستمد نهجها ومنهجها من خرافات البشر بل كان منهجها قوام الدين كتاب يهدي وسيف ينصر باقية لأنها قدمت للأمة مشروعا إسلاميا عمليا متكاملا أخرجت به الأمة من حيز التنظير الذي ما أكثر مدعيه إلى حيز العمل والتطبيق فما كذبت والله فما كذبت والله في يوم من الأيام على الأمة أرادتها دولة وخلافة إسلامية فحقق الله لها ذلك باقية لأنها قامت على حفظ التضحيات والجهود المبذولة فلم تخم في يوم من الأيام دماء الشهداء باقية لأنها كانت وما زالت حصنا للأمة تحطمت عليه مشاريع الضرار ومخططات الكفار باقية لأنها لا تقبل التفاوض والحوار على المسلمات فالمشروع واضح لا غموض فيه إما أن نقيم دين ربنا كما أمرنا أو تفك دون ذلك رقابنا يا دولة الحق جل الله راعيها يبشر الكون بالأمجاد حاديها يا دولة الحق جل الله راعيها يبشر الكون بالأمجاد حاديها يا إخوة الدين والو من يواليها وأبغض وقت نوح فليعاديها يا إخوة الدين والو من يواليها وأبغض وقت نوح فليعاديها